الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولي waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluq lmaraam khaasatan qaybihii salaadaha ayaannu markaa maraynay jamaacadii imaamnimada sidii loogu talagalay iyo sida qofka muslimkaa la rabo inuu jamaacada u ilaaliyo imaamkana loogu talagalay sidii markaa dadkuu u tujin lahaa ayaan markaa ku jirnay waxaa noogu soo dembaysay haddaad iqaamada maqashaan si tartiiba ah ugu soo socda salaada sakiino iyo xasilloonnina korkiina ha ahaatee ha soo ordina waxaad salaada la soo gaartaanna la tukada imaamka wixii idinka tagana gadaal ka soo taamyeela wa can ubay bni kacb radia allahu canhu qaal ubay bni kacab wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaatu rajuli rajulka salaadiisa maca rajul uu la tukado askaa way ka fadli badan tahay min salaatihi salaadiisa oo waxdahu keligii uu tukado wa salaatuhu salaadiisa maca rajulayn laba nin macigooda oo la tukadana asgaa way ka ziyaadsan tahay oo way ka dahiran tahay min salaatihi oo maca rajuli rajul micigiisa uu markaa la tukada wamaa kaana akara wixii ahaada wax ka badanna fahwa axabu ila allah caza wajal ilaahay xaggiisaa looga jecel yahay rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey abi daawuud baa xadiidka wariyey rawaahu abu daawuud iyo wannasaa'iyu wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay ibnu xibbaan xadiidka xadiidku wuxuu tilmaamayaa marba marba jamaacadu hadday ka badato inay ka fadli badan tahay keligaa markaad tukata waana loo soo tilmaamay iyo markaad jamaaca ku tukato iskoo ajir inaan la ahayn ila kala ajir badan yahay ayaa la tilmaamay saa darteed ubay ibnu kacab wuxuu leeyahay qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaatu rajuli rajulka salaadiisa maca arajul uu la tukada askaa min salaatihi waxdahu salaadiisa oo keligii uu tukado way ka siyaadsan tahay way ka fadli badan tahoo way ka tahir ahasho badan tahay wa salaatuhu maca rajulayn marka hore hal nin buu la tukaday hadda laba iyo asagay noqdeen askaa min salaatihi maca arajul wamaa kaana akara fahwa axabu ila allahi wixii ahaada wax intaa ka sii badanna ilaahay xaggiisa waa looga jacayl badan yahay rawaahu abu daawuud wannasaa'iyu wasaaxi ibn xibbaan baa xadiidka saxiix yeelo xadiidka darajadiisa xasan buu markaa gaarayaa wa can ummu waraqat radi allaahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam amarahaa wuxuu amray gabadha anta umma inay hoggaamisay imaam u noqoto ahla daariha daarteeda ehelka jooga xaafadda inay markaa hoggaamida rawaahu abu daa'uud wasaxaxa ibni qusaymana xadiidkuu saxiix yeelay isaguna waa xadiis xasan ahoo horey waxaan u soo tilmaannay inkastuu daciif ahaa xadiis tilmaamayay naag inaysan u noqonin iimaam rag inaysan markaa u noqonin umuwaraqa waraqa waxay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ama umuwaraqa rasuulku wuxuu amray amaraha an taumma inay hoggaamisay imaam u noqoto ahla daariha laakiin ma uusan kala tiltilmaamin xaaladoo waxa suuragal ah waxa guriga joogay inay dumar ahaayeen oo gabdhihii wixii meeshaa joogay markaa hoggaaminayso inkastoo wax sariixunan markaa tilmaamin kulli xadiidku waa xadiis xasan ah taana waa iska ixtimaal oo waa suuragal wa can anasin radia allaahu canh anna اnebiya sala اllahu calayhi wasalam istakhlafa wuxuu ku dhaafay ibnu um maktuum ninka lagu magacaabo ayuu magaalada madiine khaliif uga dhigay magaalada ayuu khaliif uga dhigay bedel ahaan iyo ummunnaasa si uu dadkana u hogaamiyo dadka inuu markaa imaam u noqdo wahwa acmaa indhool buuna ahaa rawaahu axmed wa abu daawuud xadiidka axmed baa wariyey wa abu daawuud waana xasan xadiidka ama waa xasan saxiix ah marka wuxuu tilmaamayaa qof indhool ah inuu imaam noqon karo wax dhibaataysan markaa jirin mar hadduu heli karo ninkii uu aqimaayay bacdamaa asaguu ahaa nin oo mu'adin ah waxaa macquula inuu adimi jiray aqimi jiray imaamna markaa noqon jiray waya nebiga inta badan sala allahu calayhi wasalam markuu bannaanka safar u aadayo ama qhaswo iyo wixii markaa la mid ah ibnu ummi maktuum waa ku dhaafi jiray magaalada soo markaa u hogaamiye nin cajiib badan buu ahaa waa cabdullaahi ibnu maktuum nin cam oo indhool buu ahaa waa ninkii asagoo ordaya inta rasuulka u yimid yidhi callimnii mimaa callamaka allah ibar wixii ilaahay ku baray subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu mashquul ku ahaa madaxweyntii quraysheed kuwii kibirka badnaa ayuu soo dumahayay wuxuuna in badan raje ka qabay kuwan hadday rumeeyaan in in badan la rumayn doono waayo odayaashii kaaba qabiiladu mar allaala markay wax ku dhaqaaqaan inta hoos joogjoogtana waa dhaqaaqayaan waana ku soconayaan nebiga in badan ma jeclaysan waana weji tubay waana ka sii jeestay markaasuu leeyahay cabdulaahina yaa rasuul allah callimnii mimaa callamaka allah ibar wixii ilaahay ku baray nebigu waa ka sii jeestaa cabasa wa tawallaa waa weji ka duuday nebiga waana jeestay an jaa'ahu lacmaas baa soo degtay markii indhoolkii u yimid maxaa ku ogaysay inuu tayrnaaduu mudan yahay mid ku yimid asagoo orday miyaad ka mashquulaysaa nin naga deeqtoomay miyaad xaggiisa aadaysaa kallaa innahaa tadkira ha yeelin baa la dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam marka ninkaasuu magaalada markaa ku dhaafay ninkaasuu khaliifbatii bedelkiisii booskiisii geliyey dadka ayuu hogaaminahayay yaummu nnaasa wahwa acmaa indhoolna wuu ahaa wanaxwuhu xadiidkaasoo kalea ibni xibbaan buu u sugnaaday can caaishata radia allahu canhaa riwaayadaydana waa mid saxiixa marka qofka indhoolka wuu noqon kara imaamu can ibni cumara radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam salluu tukada calaa man qaala laa ilaaha ila allah qofka laa ilaaha ila allah yidhaahday ku dukada waa markuu dhinto wasalluu tukada khalfa man qaala laa ilaaha ila allah qofka towxiid qiree laa ilaaha ila allah yiri gadaashiisana ku tukada hadduu imaam idiin noqdo ama faasiq ha ahaado ama si kaleo markaa ha noqdee rawaahu daaru qudniy yaa xadiidkaa wariya wa isnaadin dacif buuna ku wariyey waan sanad daciif ah marka xadiisku waa daciif laakiin macnaha uu tilmaamaya waa saxiix baa la yidhi qofku mar allaala markuu la yimaada kelimad towxiid ah oo ilaahay waxdaaniyadiisa uu qiro haddii dembiyi macaasi iyo waxyaabo ay noocaasay ka dhacaan lagu gaalaysiin maayo ku tukada qofkii laa ilaaha ila allah yidhaahda ku tukada qof allaala qofka laa ilaaha ila allah dhahaya gadaashiisa qofka mar allaala markuu la yimaado waxyaabo shirkiyaad ah oo towxiidka burinaya waa mowduuc kale oo laa ilaaha ila allahdii markaa baaqi ma sii noqonayso marka haddii faasiq yahay haddii dembiye uu galay haddii waxyaabo noocaasa ah uu ku jiro ku dultu ee ku gadaal kuna dultuk tukada qofka laa ilaaha ila allah markaa yidhaahda rawaahu daaru qudniy waisnaaduhu daciif wa can cali radia allahu canhu qaala qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa ataa hadduu soo gaaruu yimaada axadukum midkiin asalaata salaada walimaamu imaamkuna calaa xaalin xaal uu ku sugan yahay arrin buu ku sugan yahay oo si unbuu yahay falyasnac ha sameeya kamaa yasnacu alimaamu sida imaamkuu markaa samaynayo xaalad kastuu imaamku ku sugan yahay ha la sameeyo haddii rukuuc uu ku jiro la rukuuc haddii sujuud uu ku jiro la sujuud haddii samic allah uu ku jiro la dheh rawaahu tirmidiyun biisnaadin daciif asagana sanad daciifa waaye buu yidhi maa xaafidku laakiin waxaa la tilmaamaa xadiidku inuu xadiis saxiixa yahay horey waxaan u soo tilmaamnay haddii aad salaada imaanaysaan ama ninkii salaada u soo cararay ama iska rukuucay waxaa la yidhi saaha yeeli ee imaamka mar allaala markaad la timaadaan la tuko waxaad soo haleeshaanna la tukada wixii idinka tagana markaa soo dhammaystira marka taa waxay tilmaamaysaa imaamku xaaladdu ku sugan yahayba haddaad ku soo gaarta markaa samee caalad kastuu markaa yahay baabu salaati almusaafiri iyo walmariidi qofka musaafirkii qofka mariidkaa salaadiisa ayaannu gelaynaa baabna markaa uu u yahay meesha waxaan ka fahmaynaa salaada xaalad looga taga maba jirtaba musaafiranay haddaad dhahdana salaad musaafir baa lagu jideeyey iqaabkii loo tukan lahaa waa jiranahay ma jiran tahay haa salaad marid baa jirtoo ninka jiran suu u tukado nin xaye baan ahay saad u tukan leed baa lagu tilmaamay waayo waa xiriir adii rabbi idinka dhexeeya subxaana wa tacaala laxdo hadduu go'o adii ilaah subxaana wa tacaala xidhiirkiinana uu go'o shaydaan xidhiirkiisaa bilaabanaya cibaadaadka kale waad daartay xajka qofkaan lacag haysan waa iska joogayaa soonka qofkii buka waa iska afurayaa soonka qof allaala qofkii musaafir wuu afurayaa gadaal buu ka keenayaa ilaa salaadda maahane salaadda intayba kuugu jirtood dhaqaaqi kartood ishaaro samayn karto waa inaad la timaadaa waayo daqiiqad ayaa la diidaa adii ilaahay inaad kala maqnaataan subxaana wa tacaala baabu salaati almusaafiri iyo wlmariidi can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri walu maa shaykii u horreeyo furidat la farad yeelay assalaatu salaada rakcatayn bay ahayd laba rakacadood ayaa la tukan jiray fawuqirad waa la sugay oo sideeda loo daayay salaatu safari salaada safareed waa la daayey oo labadeedii baa loo dhaafay waa utimat waa la taam yeelay salaatulxadari salaada xaadirka ah qofka xadarkii gurijoogii magaaladiisa joogin safarka ku jirin asaga waa loo taam yeelayo salaadaha afar afarta ah labalaba markaa looga dhigay salaadaha duhurka iyo casirka iyo cishaa'iga salaadaha noocaas waa afar afar rakacadood markii hore labalaba haddii ay ahayd safarka salaadiisa sideedan loo daayey oo warafsanoo imaan doontee la siin doono qofka musaafirka ah wautimmat waa la taam yeelay oo waa la siyaadiyey salaatu alxadari muttafaqun calayh walilbukhaari bukhaari waxaa u sugnaa uma intaa kadib haajara rasuulku uu hijrooday fafuridat waa la farad yeelay arbacan afar ayaa markaa la farad yeelayo salaaddii afar baa laga dhigay waa intii rubaaciyada hadda ah wa uqirad waa la sugay salaatu safari salaada safarna cala alwali sideedii horaa lagu sugay labadeedii baa loo dhaafay oo qofka musaafirka ah salaada duhurka ah labuu tukan karaa casirkana labuu tukan karaa cishaa'igana labuu tukan karaa sideedii baa loo dhaafay amaa qofka xaadirka ahee magaalada joogee musaafirka aan ahayn safarna aan ku jirin asaga salaadiisa waa loo kordhiyey can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi awalu maa shaygii ugu horreeyo furidat isalaatu salaada lagu farad yeelay oo la waajibiyeeyey ragcatayn bay markaa ahayd laba rakacadood fawqirad waa la sugo sideeda loo daayay salaatu safari safarka salaadiisa qofka musaafirkaa salaadiisa waa sideedii oo waa markii hore ahayd waa labadeedii rakaco waana salaadaha afarta markaa ah hadda wa utimad waa la taam yeeloo waa la dhammaystiray oo waxbaa lagu daray salaatulxadari xadarka salaadiisa xadar macnaa waa qofka aan musaafirka ahayne xaadirkii magaaladiisa ama degmadiisa ama gurigiisa jooga muttafaqun calayhi walilbuqaari uma haajara intaa kadib wuu hijrooday fafuridat arbacan afar baa la farad yeelay marka oo salaadihii rubaacigee hadda afar afarta ahaa waa casirka iyo doorkii cishaa'igee afar baa laga dhigay wauqirad waa la sugay salaatu safari safar salaada safarkana cala alwal baa markaa lagu sugay oo sideedii baa loo dhaafay wazaada axmed wuxuu ku siyaadiyey ila almaqriba maqribka mooyaane maqribka asagu lama dhimin oo macnaha ma aha mid la gaabinayo fa innahaa maxaa yeelay maqribku witru nahaari waa maalinta witrigiisii wa waa salaad witri ahoo maalin la tukado oo saddex rakacadood wa ila subxa subaxana sidoo kale oo asagiina sidiisa ayaa loo dhaafo waxaa laga dhigay midaan mataqaanaa waxna laga nusqaaminay fa innahaa maxaa yeelay taduulu fiiha alqiraa'a qiraa'ada lagu dheereeyaa asaga qiraa'ada in lagu dheereeyaa loogu talagalay waa sidiisoo salaad subax lama gaabiyo xataa dad musaafir tahay maqribna lama gaabiyo maqribku waa witriga nahaarka subaxuna waa mid qiraa'ada la dheereeyo saa darteed labadaa faraha laga qaaday amaa salaadaha saddexdee soo hartee rubaaciyadee afar afarta ah oo horay labalaba ay u han jireen safarka waa laga dhigay oo sidiisii baa loo dhaafay oo waa labalabo amaa markaad magaaladaada joogto waad sidoodo afar afartoodii baad markaa tukanaysaa uma intaa kadibna haajara wuu hijrooday fafuridat arbacan baa la farad yeelay wauqirad waa la sugay salaatu safari cala alawal baa lagu sugay sideedii ahayd ee hore zaada axmed wuxuu ku kordhiyey ila almaqriba maqribka mooyaane fa innahaa witru nahaar waa nahaarka witrigiisa waa nahaar ama witrin subax maalin la tukado oo maalintii weli mtaqaanaa baaqi ay tahay oo markii maqhribka la tukado kadibna habeenuu markaa bilowdo marka nahaar ayuu witri u yahaye haddaad musaafir tahay oo aad rabta inaad wax qasrisood gaabiso maqhribka ha gaabinin siisaa loo tukanaa saddexdiisa iyo subaxa fainahaa taquulu fiiha alqiraa'a asagana qiraa'ada la dheereeya marka la akhrinayo gaabis markaa ma laha wacan caaishata radi allahu canha ana nebiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaqsuru mid gaabiya fi safari safarka markuu ku jiro wayutimu wuuna taam yeeli jiray wayasuumu waa soomahayey wayuftiru waana afurahayey rawaahu daaruqudni baa xadiidkaa wariyey wa ruwaatuhu iqaat rawaadda xadiidkoosa waa iqaado waa rag lagu kalsoon yahay ilaa annahu macluul laakiin xadiidka cillow leeyahay xadiisku waa daciif nebigu in allaala intuu safro oo dhan wuxuu ahaa mid salaada gaabiya ee mtaqaanaa gaabiya sala allahu calayhi wasalam jamacna waa noo imaan doonaa saa darteed nebiga sala allahu calayh wasalam yaqsuru fi safari wayutimu wayasuumu wayuftiru waa soomaayey waana afurahayey markaana waa maqsuumaa marna wuu afurayaa safar markuu mar wuu gaabinayaa mar wuu taam yeelayaa saasaa markaa ka sugnaa saasuu markaa ul ula jeedaa rawaahu daaru qudniy cibaada xadiidka waa fiqaat nebiga saasuu ahaa abubakar saasuu ah xataa xashka marka la aadahayo ilaa cumaan wakhtigiisa oo asaguu taam yeelay maahane radia allaahu canhu rasuulka sala allahu calayh safar haddii uu yahay sida noo imaan doonta xaalad walba waxa uga sugnaatay inuu salaada markaa gaabinayay laakiin xadiidkan ciluu leeyahayo waa daciif walmaxfuud sida maxfuudka ahee sugane la ilaaliyey can caaishata radia allaahu canha min ficliha buusaa ahaa ayadaa taam yeeli jirtay marna gaabin jirtay ayadaa soomi jirtay afurina jirtay marka waa ficilkeeda waqaalad waxay tiri innahu laa yashuqu calay dhib iguma aha aniga marka sidaa darteed akhrajahu albayhaqiyun kana saxiixa oo nebigu inuu dheerayn jiray uu taam yeeli jiray waa daciif caaisha laakiin waa ficil ayada ay samaysay waa ijtihaadkeeda sidaa darteed walmaxfuudu sida maxfuudka ah sida sugan ee la ilaaliya can caaishata xaggeeda radia allaahu canhaa waayo min ficlihaa waa ficilkeeda ayadaasaa yeeli jirtay wa qaalad waxay tihi caaisha innahu laa yashuqu calaya ani dhib iguma aha arrintaa waan kari karaa oo haddaan safar ahayna waan dhayrayn karaa salaada haddaan safar ahayna waan soomi karaa xaalad noocaas oo kale ah ama siyaamka markaan gaarno rag fara badan baa nebigu u imaan doonaa eh, oo dhihi doona annagu safarkan annagana waan ku jirnaa waana waana afuri karnaa marka salaada iyo soonkana waxoogayar inay kala duwan yihiin baa meesha laga fahmi doonaa balse waan arki doonnaa markaan gaadhno caaisha waxay tidhi innahu laa yashuqu calaya korkayga dhib kuma aha waa kari kara akhrajahu albayhaqiyu wa can ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay an tu'taa in la qaatoo lala yimaado ruqsa ruqsadiisa ilaahay wuu jecel yahay subxaana wa tacaala in la qaato rukhasuhu ruqsada uu bixiyo kamaa sida yakrahu uu u u karahsanayo an tu'taa in lala yimaado macsiyatuhu caasiyitaankiisa wax asaga lagu caasinayo ilah inlala yimaada ma jecla wuu karahsanayaa suu u karahsanayo ayuu ilaahay u jecel yahay ruqsadoo in markaa la qaato rawaahu axmed ba xadiidkaa wariyay wasaxaxahu waa uuna saxiix yeelay ibnu khusayn iyo ibnu xibbaan wa fii riwaaya kamaa yuxibu sida uu u jecel yahay an tu'taa casaa'imuhu casaa'imihiisi markaa lala yimaado markaa la qaato ilaahay rugsooyin buu markaa bixiyaa matalan qofka musaafirka oo kale hadda bacdamaa salaadii uu jid ku jiro mashaqo iyo dhibaatou la kulmaayo waad aragtay mar allaale markaa safarto oo salaadaha aad isku jamciso aadna gaabayso waxoogaa qof wuxuu dareemayaa waxoogaa yaroo tacabkii dhibaatadu inay ka degtay markaa ah ilaahay addoommadiisa khabiir buu ku yahay waana og yahay saa darteed buu ruqso ahaan u siiyey xilliga safarka ay ku jireen salaadihii afar afarta ahaa inay labalabeeyaan isku dhadhowaana in jamc taqdiim iyo jamc taakhiir lagu kala samayn karo sida noo imaan doonta duurkii casirkii isku dari doono oo isku dari karo oo duurka booskiisa intuu casir soo duurka uu keeno casirkao dhan iska raaxaysta ama iska sii socdaba in waqtiga maqhribkii cishaa'igana isku keeni karo ama cishaa'ig intu soo hormariyo booska maqhribka uu keeno wada tukado ama maqhribka uu dib isaga dhigto oo xilliga cishaa'iga uu markaa geeyo labadoodan uusaa markaa u wada tukado wuxuu qofku aad i aad u dareemayaa waxyaabo aad i aad u wanaagsan marka ilaahay subxaana wa tacaala ruqso uu bixiyey waaye ruqsadiisoo la qaatuu ka jecel inta nafta la mashaqayn lahaa nafta la dhibi lahaa marka ilaahay wuu jecel yahay inuu qofku la yimaado ee uuna sameeyo rukhasuhu ruqsooyinkiisa iyo wuxuu markaa dadka sii u ruqseeyey kamaa sidii yakrahu uu kahanayo uu ilaahay u karaahsanayo uu nacayo an tu'taa in lala yimaadoo la qaato macasiyatuhu waxyaabaha asaga loogu caasinayo waxyaabaha caasiyitaankiisii keeni kara haddii aad la timaado inaad ilaahay macaasi ku dhacdo rabbina aad caasiso rawaahu axmed wasaxab ibnu khusayn wa ibnu xibbaan wa fii riwaaya kamaa yuxibu sida uu u jecel yahay ee kamaa sida yuxibu uu jecel yahay an tu'taa in lala yimaado ama la qaato casaa'imuhu casaa'imooyinkiisa waxyaabaa asaguu waajib yeelay ee dadka asaga uu ku casmisiiyey inay dadku qaataan saas uu u jecel yahay yuu macaasida in lala yimaadana u karahsanaya ilaah subxaana wa tacaala soonkaoo kale waad aragtay alla soome ayuu yidhi ilaah laakiin wain kuntum marda ow calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar iska afar oo gadaal dambe ka soo qaday mar haddaad safar tahay amase aad markaa xanuunsan tahay qof waxaad arkaysaa gudhaaya soonka inaan furo ma rabin isbitaaloo jiifaa cirbad baa ku socota daabaa lagu wadaa soonka inaan furo ma rabi le waa soon khamiis isniin buu sooman yahay marka waxaa wanaagsan qofka inuu qaato ruqsada ilaah subxaana wa tacaala ruqsada alla oo la qaato ilaahay subxaana wa tacaala wuu jecel yahay naxariis darteed baana loogugu sameeyey oo waxyaabo annaga mashaakilkii dhibaatooyinkana loogaga kafiifinayo maa jacala calaykum fi diini min xaraj ilahay diinta xaraj dhib idinkagama dhigin yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay colays idinlama rabee fudad buu idinla doonaya subxaana wa tacaala intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa in qofka muslimka aad uga faa'iidaysto ruqsooyinka ilaahay bixiya subxaana wa tacaala wacanaanase radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa kharaja marka uu baxo masiirata alaaati amyaali socod masiira la eg saddex amyaal waa saddex miil ow amase faraasikhin saddex farsakh uu u baxo sallaa rakcatayn laba rakcada buu tukan jiray sala allahu calayh wasalam rawaa muslim baa xadiidka wariyey qadar buu tilmaamayaa nebiga sala allahu calayh wasalam safarkiisa haddii alaaata amyal uu gaaraayo waa saddex miile inuu nebigu salaada gaabin jiray farsaqa macnaa alkii farsaqaba waa saddex miil baa la yidhaahdaa marka alaa faraasiq waxay noqonaysaa sagaal miil bay markaa noqonaysaa markuu nebigu qadar noocaasa safarkiisu yahay sallaa rakcatayn laba rakacadood ayuu markaa tukanayay macnaha gaabinayay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyayo masaafada sideedaba waxaa la yidhaahdaa way fuqahadu qayb tilmaamaan qofku waxa uu safarka macnaa wixii safar lagu magacaababa salaad markaa u gaabin karo wixii markaa safar keeni karaba mantiqada uu degan yahay meel ka baxsan haduu aadaayo inuu mataqaanaa gaabiyo salaada oo inta badan qur'aanku wuxuu iska tilmaamayba safar haddii markaa lagu jiro safar haddaad tihiin korkiinna dembi ma aha inaad salaada gaabisaan marka xaaladda noocaas waxay tilmaamaysaa waa wax allaala wixii safarba markaa lagu magacaabo inuu qofku salaada markaa u gaabin karo ninka lagu magacaabo saxaabiga cabdulaahi bni cumar inuu abaa suuragal ahe oo in magaalada ka baxsan bannaankana ka jirta xitaa beer uu ku lahaa taa markuu aaday salaada wuu gaabin jiray marka wax allaala wixii safar magaciisa keeni karaba oo la dhihi karo qofkan safar buu aaday waa inuu qofku salaada u gaabin karaa xadiikaas wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal اllahu calayh wasalam kharaja masiirata alaaati amyaalin saddex miil meel camalaha markuu aadaayo aw faraasiqin ama waa saddex faraasiqo oo halkiiba imtiqaana uu yahay saddex miil sallaa rakcatayn laba rakacadood ayuu ahaa nebiga mid tukada sal اllahu calayh wasalam wa canhu qaal waxaa laga wariyey anas inuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam min almadiinati magaalada madiinaanu ka baxnay ilaa makkata makaan aadnay fa kaana yusallii rakcatayn rakcateen buu ahaa mid tukadaa waa salaadaha afar afarta ah labalaba rakacadood ayuu markaa tukanayay xataa rajacnaa ilaa aan u soo laabanay ila almadiinati magaalada madiina muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari lafdiga bukhaari baa iskalo qofku markuu safar galo safarna uu markaa ku jiro in allaala inta xaajaadkiisii danihiisa ay uga soo dhammaanayaan oo isleeyahay beri bay kuu dhammaan doonaan iyo saa dambii xaaladda noocaas ah inuu salaada gaabinaayo salaadaha la gaabinaya waa salaadaha afar afarta afartasaan soo tilmaannay kuwaasaa laba laba rakacadood laga tukadaa amaa subaxa iyo maqhribka sidooda loo dhaafaa haddii jamac la samaynaayana salaada subax waa keligeed maqhribkii cishaa'igana waa laysku dari karaa taaqir iyo taqdiim labadaba duurkii casirkana saasoo kale ama in subax duur lagu daro casir maqhrib lagu daro cisho subax la geeyo taa markaa ma jirto qofka muslimka inuu axkaamta salaadaha ee safarka ah ilan aad baa loo safar badaya baryahan dambe waxaa loo baahan yahay in qofkuu aad u garto na fahmo qofka wuxuu ku leeyahay salaadii casir iyo tii maqhribkan isku daray macnaha way la ahaateen saa xaaladdu ay tahay wuxuu iska maqlay uun salaad baa laysku daraa marka basaa'irtiin si fiican loo yeesho diinta axkaamaheeda waxyaabaha lamidka ah waa wax daruuriyo loo baahan yahay diinteeda inaad marti ka noqoto wax aad iyo aad looga fiican yahay waay aad kala fahmi weyso aadna kala garan weyso laakiin ganacsiga waxyaabaha lamidka ah inaad safka hore ka gasho diintan aad safka ugu dambeeya ka gasho waa xaalad dhib badan oo wareerkeeda leh jaabir anas dheh wuxuu leeyahay kharajnaa maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisaan la baxnay sala allahu calayh wasalam min almadiina madiinaanu ka min almadiinati baanu ka baxnay ilaa aadnay maka xaggeeda fa kaana yusallii wuxuu ahaa rakcatay rakcatayn mid tukada xataa rajacnaa e, e, ila almadiinati ilaan ku soo laabanay madiina muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari buu u sugnaaday wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi aqaama annabiyu nebigu wuxuu ku nagaaday sala allahu calay wasalam wuxuu nagaaday tiscata cashara yowman yaqsuru asagoo gaabinaya sagaal iyo toban maalmood ayuu ku nagaa ayuu nagaa safar ku jiray waa na gaabinaayey wa fii lafdin wuxuu ahaa bimakkata maka ayuu ku sugnaa tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood rawahu lbukhaariyu bukhaari ba xadiidka wariye wuxuu tilmaamayaa sagaal iyo tobankii maalmood ee nebiga uu ku sugnaa maka inuu salaada gaabinaayey inuu salaada marka gaabinayo ibnu cabbaas wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi aqaama annabiyu nebigaa nagaaday sala allahu calayhi wasalam tiscata cashara buu nagaaday sagaal iyo toban maalmood yaqsuru uuna ahaa mid gaabiya salaada wa fii lafdin bimakka ayuu ku nagaaday tiscata cashara yowman maalmood sagaal iyo maalmood ba rasuulku salaada wuu gaabinayey rawahu lbukhaariy wa fii riwaayati abi daawuud riwaayadkaloo abidaad waxay ee aacaharata toddobiy toban waa daciif wa fii ukhra hamsa casharata waa daciif ayadana nebiga sala allahu calay maalmood ayuu joogay meeshaas sagaal iyo toban maalmood buu markaa ku sugnaa sidoo kale tabuuq way noo imaan doontaa waxaa dhici karta inuu sagaal iyo toban maalmood joogay ama labaatan maalmood joogay say noqotaba qofka in allaala inta salaadu xaaladda uu kaga sugan yahay ee safarka uu ku jiro inuu salaada gaabinayo ama jamcada rasuulku waxaa layidhi jamac markuu dego oo meesha safarka uu ku maqan yahay uu dega salaadaha wuu gaabin jiray laakiin ma jamcin jirin sida mataqaanaa fuqar gool ka mid ay tilmaameen laakiin marka uu jamcinayo waa markuu waddada sii socda sala allahu calayhi wasalam ama meesha uu joogay marka uu tago xaaladihiisii arrimooyinkiisana uu sii wato weli aysan u dhammaanin way dhici jirtay salaadaha afar afarta ah inuu labalabo markaa ka dhigo laakiin inta badan ma dhici jirin inuu markaa jamciya uu markaa isu keeno marka jamaca iyo mtaqaanaa iyo gaabinta labadaba waa loo mashruuciyo diinta islaamka noo jidaysay waxaanana loo siiyey khafiif ahaan iyo inna loogugu fududeeyo mashaqada iyo dhibaatada safarka naga soo gaar gaaraysaa inna loogaga gargaaro amasay dadku kaga nastaanu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal aqaama annabiyu nebigaa nagaaday sala allahu calayh wasalam tiscata cashara iyo toban maalmoodoo yaqsuru uu ku gaabinayay salaada sagaal iyo tobanka maalmood wa fii lafdin bimakkata ayuu ku nagaaday nebiga macnaha aqaama annabiyu bimaka tiscata cashara yowman sagaaliyo toban maalmood rawaahu lbukhaariy wa fii riwaaya liabi daawuud sabca cashara riwaayaddaas toddoba-iyo tilmaantay waa daciif middaa kale wa fii ukhraa hamsa casharata shan iyo tobanna adna saasoo kale waa daciif munkara labadaba walahu waxaa u sugnaa can bin xusayn amaaniya casharata siddeed iyo toban nabiga sal اllahu calayh wasalam sagaal iyo tobankaa maalmood ayuu meeshaa ku sugnaa walahu waxa u sugnaa can jaabir aqaama uu nagaaday nebiga bitabuuk cishriina yowman labaatan maalmood labaatan maalmood buu ku nagaa yaqsuru salaata salaaduu gaabinayay wa ruwaatahu ruwaaddiisana wafiqada waa lagu kalsoon yahay ilaa annahu laakiinse xadiidka ikhtalifa waxaa laysu khilaafay fii waslihi wasligiisa laysku khilaafay inuu yahay mid mataqaanaa munqaicii mid mawsuula inuu yahay kaasaa markaa laysu khilaafay laakiin xadiidkan ee tabuk tilmaamaya nebiga labaatan maalmood inuu joogay waa xadiid saxiixa inta badanna waxaa la tilmaamaa waa inta ugu badan saa darteed buu rasuulku sal اllahu calayh wasalam jaabir leeyahay walahu can jaabirin aqaama inuu ku nagaaday nebiga bitabuuka ee tabuug meesha lagu magacaabo bitabuug ayuu ku nagaaday cishriina yowman yaqsuru الsalaa salaadana uu gaabinaayey wa ruwaatuhu riwaadda xadiidkana hiqaatun waayo kuwa hiqaat ahoo markaa lagu kalsoon yahay laakiin waxaa khilaaf ka taagan yahay muslimnimadiisa xadiidkiisana waa saxiix marka la fiiriyo marka qofka musaafirka ah ilaa danihiisa ay uga soo dhammaanayaan baa la tilmaamaa qofku waxaa la yidhaahdaa labaatanka maalmood buu gaabinayaa wixii ka badanna waa dheerayna sagaal iyo tobankan maalmood nebiga uu gaabiyey inta ka kale wuu ziyaadinayaa laakiin si kastaba ha ahaatee qofka musaafirka ah haddii qiyaamo ahaan uusan nagaanin uusan dhin intaa maalmood baan inta deganaanayaa oo maalinba maalinta ka dambaysa uu leeya beri bay kuu dhammaan doonaan waxaa iyo beri baa markab la rari doonaa ama saadan baa suuragal ah inuu markaa salaada gaabinaayo nin saxaabada ka ah meel ku xayirmay ilaa muddo fara badan buu gaabinayay salaada barf intuu meel ku xayiray baa la yidhi yaa muddo tiro ahoo aad u fara badan intuu meesha ku xayirnaa ilaa mariba maalinta ka dambe xolaaberi bay dhammaan doontaa aad markaa ka tegi doontaa marka say noqoto qofka ee musaafirka ah arrimooyinkaasaa markaa loogu talagalay inuu aad iyo aad u dadaalo laakiin dad dhibaato jirta dad inta iska soo baxay meel iska yimid oo iska degay way ku guursadeen dukaamay ka furteen ganacsado waaye weli musaafiriin nagadaa ayaa jiraan weli musaafiriin khudba ma tukadaan salaadiina hadda waa la gaabinayaa canugii uu ku dhalay xerada canugiisa intuu guursada ilmo kale sii dhalaya weli musaafir le waay isaga marka xaaladaha noocaas in aad laysaga ilaaliyo aad markaa u fiican tahay wacan anasin radia allahu canhu kaan kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ida irtaxala marka uu guuro ee uu rarto qabla an taiiqa shamsu intaysan qoraxda iilanin ka hor ahara duhor duhurka dib buu u dhigi jiray ilaa waqti casri buu sugi jiray uma nazla casrka markii la gaaruu degi jiray fajamaca baynahumaa duhurkii casri buu jumcin jiray markaa rasuulka sal la alh wasalam fain zaaqat ishamsu hadday qoraxdu iilatayna qabla an tartaxila intuusan guurinuusan raran ka hor salla duhr duhurkuu tukanaayey uma rakiba kadib buu gaadiidkiisii muttafaqun calayh salla duhr walcasr waa ku ficneed laakiin riwaayadda kale tilmaami doontaa nebiga sal اllahu calayh wasalam haddii qoraxdu ay ilatay macnaha oo xilligii duurka la gaaray asagoon weli guurin oo duhurkii galay wuxuu samayn jiray duhurkii uu tukanayey casirkii oo aan weli la gaarin uu hubo inuu jid ku sii jiraayana waa ku dari jiray oo duhurkii casirkii wuu wada tukan jiray mar allaa eh, macnaha duhr ilaa waqti اlcasri eh, idartaxa la dheh haddii nebigu uu guuro macnaha rarto qabla an taziiqa shamsu intaysan qoraxdu iilanin macnaha intaan duurka la gaarin weli oo qoraxda dhanka duurka aysan aadin oo duurkii weli uu yahay akhara duhr duurka dib uu isaga dhigi jiray waa iska dhaqaaqi jiray ilaa wakti alcasri ilaa laga gaaro wakhtiga casarka ah asagoo duhurkii aan tukan oo iska soo socday ila markuu soo dhaqaaqay duhur ma jirin oo wakhtiga casirka marka la gaaro uma nazala waa degaayey fajamaca baynahuma markaasuu isku dari jiray nebiga duhurkii iyo casirkii maxaa la hormarinayaa duhurkaa la hormarinaya kabacdina casirkaa marka la tukanayaa uma nazla fajamaca baynahumaa faidaa zaaqat ashamsu qoraxdu hadday iilatay macnaa duurkii la gaarayna qabla an yartaxila intuusan ka gurin meeshii salla duhur duhurkii buu tukan jiray macnaa duurkii baa jooga markaa duhurkii ayuu tukanahayay iyo casirka labadaba duhurkii buu tukanaya uma rakiba kadib uu guurayay nebiga sal اlه alيه wasalam oo markaa gaadiidkiisii raacaya muttafaqun calayh wa fii riwaayati alxaakim fi اlarbaciin biisnaadi صaxiix salla الظuhr wاlcasra duurkii casirku markaa tukanayay cidama markaa tilmaantay salla duurka inuu casirka markaa ku dari jiray oo duurka xilligiisii markii la gaaray casirka intuu soo raro yuu booska duurka markaa keenayey saasuu markaa rasuulka u tukanayay sala allahu calayh wasalam saasuu markaa ahaa wa can anasin kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ida irtaxalla haddii uu rarto ama wuu guuro qabla an tasiiqa ashamsu intaysan qoraxdu ilaanin ka hor akhara duhra duurka u akhiri jiray dib buu dhigayaa ilaa waqti alcasri buu dib ugu dhigi jiray uma nazala kadibna waa degaayayoo fajamaca baynahumaa duhurkii casirkii buu jamcinayay baynkooda faidaa saaqat ashamsu haddayse qoraxdu iilatay oo dhanka duhurka aadoo duhurkii la gaaray qabla an yartaxila intuusan guurin ka hor salla duhra duhurkii buu tukanayay iyo casirkiiba uma rakiba kadib buu ku rahayay gaadiidkiisa muttafaqun calayh wa fii riwaayat alxaakim fi larbaciin dhexdii biisnaadi saxiix salla duhra iyo walcasra suhurkii casrkii uu isla tukanayay uma rakiba waliabi eh, nucaym fii mustakriji muslim kitaabka mustakraj muslimka ah kaana wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin haddii safar uu yahay nebiga oo fasaalat ashamsu qoraxdu ay iilatay salla alduhr waalcasr jamiican duhurka iyo casirkoo wada jira ayuu tukanayey uma irtaxal markaasuu baxaya nebiga sal alla alih wasalam markaasuu raranayey uu gaadiidkiisii markaa aadaayey marka xadiidadkan oo dhan waxay tilmaamayaan inay mar walba ku xihan tahay salaada haddii duhurka inta la gaaray qofkiina musaafir uu markaa yahay oo duhurkii la gaaray inay u bannaan tahay inuu duhurkii iyo casirkii wada tukado hadhow casirka marka la gaaro socodkiisu iska sii haynaya haddiise aan duhur weli gelinna inuu iska dhaqaaqo ee uu baxo kabacdina booska casirka marka uu gaaro duhurkii uu hadaayo aan soo tukanin iyo casirkii markaa uu isku geeyo taana markaa qofka inay markaa u bannaan tahay saasay markaa ugu bannaan tahay qofka muslimka ahna salaada musaafirka tukanaya xaaladahaasoo dhan waa loo ogol yahay wacan mucaad radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisaan la baxnay sala allahu calayh wasalam fii qaswati tabuuka fa kaana wuxuu ahaa nebiga yusallii mid tukada alduhra iyo walcasraba jamiican buu u tukanayey waalmaqriba waalcishaa'ana jamiican buu markaa u tukanayay sal ala lay wada jir doorkii casirkiina wuu jamcinaayey maqhribkii cishaagana wuu jamcinaayey saasaa marka qofku u tukanayaa mar allaala marka uu musaafir yahay salaadaha la jamciyana waa duhurka iyo casirka maqhribka iyo cishaa'iga labadaana way isleeyihiin labadaana waa la sugeeyaa ama saan soo tilmaanay salaada subax keligeedaa la tukanayaa wax loo geeyo ama lagu jamciyo marka ma jirto mana la gaabiyo ayadaaba gaabanba marka saasuu rasuulku ahaa riwaayadii haddaan soo tilmaanay oo kale markaa tilmaamaysaayo mucaad wuxuu leeyahay qaala kharajnaa maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisaan baxnay sal اllahu calayh wasalam fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka gudihii fakaana yusallii wuxuu ahaa nebiga mid tukada alduhra waalcasra duhurkii casirkana waa tukanayey jamiican si jamiico wadajir ah waalmaqrib waalcishaana jamiican buu marka rasuulku u tukanayey sal اllahu calayh marka lagu jirana xaaladdu waa saasoo saan oo kale yaa loo jamciyaa maalinta carafada duhurka iyo casirka ayadoo casirkii la soo raro oo booska la keeno duhurka maqhribkii cishaa'igana saasoo kalea mustalifo loogu jamciyaa oo salaada maqhribka inta la dibdhigo yaa cishaa'iga wakhtigiisa loo geeyaa isku si iyo isku mar lagu tukadaa habeenka tobanaadka musdelifa marka saasuu rasuulku ahaa sala allahu calayh wasalam wacan ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqsuruu ha gaabinina asalaata salaada fii aqal wax ka yar min arbacati burdin afar dhulqabow haddii la qiyaaso waa min maka ilaa cusfaan maka ilaa cusfaan inta markaa u dhaxaysa rawaahu addaaru qudniy biisnaadin daciif wاصaxiix waxaa ahbareen annahu mawquuf xadiidka ibnu cabaas inuu mawquuf ku yahay asagaa sidaa yeeli jiroo makiila cusfaan meel u dhaxays markuu aadahayay ayuu markaa gaabinaa intii ka yar laakiin mayuu leeyahay kada ahraja ibnu qusayma saasoo kale u soo saaray marka xadiisku waa xadiis daciif ah oo ibnu cabbaasa wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi haddaad salaada gaabinaysaan ha gaabinina laa taqsur salaata salaad ha u gaabinina fii aqalla wax ka min arbacati burudin afar burdi macnaha laba maalmood oo kale noqonaysaa oo afar arbaca burdi waxay noqonaysaa waa laba maalmood wixii intaa ka yar ha gaabinina salaada marka la qiyaasa intaana min makkata ilaa cusfaan waa maka ilaa cusfaan inta markaa u dhaxaysa laakiin xadiisku waa xadiis daciif ahoo waxaanu soo tilmaannay qofku hadduuba safar wax u dhigma ama wax safar magaciisa sheegtaba aado inuu salaada markaa gaabinaayo salaada inuu markaa gaabinayo wa jaabir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam khayru ummatii ummaddayda waxaa u khayr badan alladiina idaa asaa'uu kuwa markay xumaan falaan oo ay gafaan istakfiruu dhaaf weydiistaan marka qalad ka dhacaba qaladka ma daa'imaan laakiin alla istikfaar weydiistaan waidaa saafaruu markay safraanna qasaruu gaabiya oo waaftaruu afura soon markay uu yahayna way afurayaan safar markay ku jiraanoo salaad ay tukanayaanna way qasrinayaan oo way gaabinayaan ummaddeeda kuwaasa ugu fiican akhrajahu abaraaniba xadiikaas wariyey fi lwsad buu ku wariyey kitaabka biisnaadin daciif sanad aciifa wahw asagu xadiidka fii mursali saciid ibn اlmusayib ayuu markaa ku sugan cinda albayhaqi mukhtasar asagoo ah xadiidkan asaguna waa xadiid daciif ah saa darteed qofka muslimka ah waxaa la tilmaamayaa salaadan macsiimo la siiyey qofka inuu la yimaado inuu gaabiyo mase oo la siiyo la yidhi haddaad doontana waad gaabin kartaa haddaad doontana markaa waad dheerayn kartaa ficilka nebiga marka la firiya nebigu wuu gaabin jiray sala allahu calayhi wasalam ama caaisho hadda aanu soo ogaanoo tiri waa la gaabiyaa waana la taam yeelaa waa afuraa waana soomaa taana maxfuudku waxaan ku soo tilmaannay inuu ahaa waxay ayadu tiri anigu waa kari karaa waa awoodi karaa marka go'aanka noocaas iyo arrimooyinka iyo safarka marka lagu jiro naftaadana istiraaxi ugu noqonaysaa wax badan oo culaysna wuu kaa khafiifayaa khaasatan mar allaal markaad intaad ganacsi aado duurkii intaad dib isaga dhigatood casirka wakhtigiisa geyso si fiican baad ugu adeegan kartaa haddaad casirka soo hormarsato oo xilliga duurka aad degtana tukaamada si fiican baad ugu wareegi kartaa ilaahay maslaxadda adduun iyo midda aakhirada oo noo fududayay subxaana wa tacaala laakiin ayadoo saas ay tahay tii aakhira inta laga tegay maanta yaa ta adduunka kulli loo wada adeegsaday kii salaad gaabinaaya salaad maslaxa ah maslaxad ah, ah, adduun kii wax kala samaynaya kii wax fiirinaaya kulli xaaladaasaa la noqday marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in dadka mar allaala markay qaldamaan ilaahay u soo noqdaa inay aad u qiimo badan tahay qur-aankuna wax badan buu cabbiray in badan baana loo tilmaamay in qofku marka uu dembiga sameeyo dembina lakuma haystee waxaana laku haystaa maxaa loo soo noqon waayey ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dadka new ku ceebeeyo naarta lagu galo waxay ahayd wakaanuu yusiruuna cala alxinfi alcadiim waa dembiga weyn oo la daa'imo dembi la daa'imaynaan ku galeen ahlu jannaha maxay janna ku galaan mataqaanaa laftigooda dembi bay sameeyeen waaladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaru allah ilah bay xusuusteen taasay dheer yihiin marka laakiin dembiga waa loo nugul yahay kullu bni aadam khaaa bani aadam dhammaantii waa gafaawodha nebiga sal alai wasalam inta gefta waxaa u fiican inta soo laabatay tooba keentaa inta markay dembiga gasho alla xusuusataa inta markay qaldameen oo shaytaan uu baabiyeeyey isgartay ee soo noqday ee ilaahay sifaar weydiisay subxaana wa tacaala ahlu naar waxay naar ku galeen dembi ay daa'imeen ahlu jana waxay dembi ku galeen walam yusiruu calaa maa facaluu ma daa'imin dembigay sameeyeen ilahay bay xusuusteen subxaana wa tacaala dembidhaaf bay weyddiisteen markaasuu ilaah subxaana wa tacaala ugu talagalay uu yidhi ucidad lilmuttaqiin tilmaamahaasaa markaa lagu tilmaamay marka bacdamaa dembigu badan yahay dadka bini aadamkale ay khataa ay gafayaan markas istikfaartin aad loogu dadaalo waa muhiim fadli badan baa lagu gaaraa dembigaa lagaaga tirtiraa khayrkii wanaaggaa lagugu siiyaa ilaah muxuu yidhi subxaana wa tacaala soo laabashada istikfaar weyddiisiga towbada qofka uu la yimaado khayr wanaag buu gaaraa ilaahay subxaana wa tacaala markuu tilmaamaya wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allah ila bilcaqi wlaa yznuun wman yafcal dalika yalqa aaama intii intaa samaysad aafaan bay la kulmayaan yudaacaf lahu alcadaaba ywma alqiyaama waykhlud fiihi muhaana maxaa ku xiga ilaa man taaba waaamana wacamila camalan saalixa intii inta dembigaa dhacda haddana tawba keenta rabbi usoo laabata camal fiican la timaada waamana wacamila camalan saalixan faulaa'ika yubadil allah sayi'aatihim xasanaat kuwa ilaahay xumaantooda wanaag buu ugu bedelayaa wa kaana allahu afuuran raxiima ilaahay waa la dembidhaaf badan oo naxariis badan subxaana wa tacaala waman taaba wacamila saalixan fainahu yatuubu ila allahi mataaban qofkii towba keena camal fiicanna qabta waa bakeenu xumaanteeda ku socdaa looma baahna waa inaad dembiga faraha kala baxda marka hore waa inaad goosinaada dib dambe ugu noqonaynin waa inaad ka qoomamaysood farta qaniinto arrimooyinkaasoo dhan shuruudaha ay la mid tahay laakiin dembigii waad ku jirtaa stakfurlan oo aad leedahay ma soconayso waxaad leedahay wallaahi caawiy dhaafta istakfirua lakiin beri baan aadi doonaa lagaa yeeli maayo iyadana macnaha waxaa la rabaa inaad waxaan goosato allaad cudila abad inaadad dib dambe ugu noqonaynin hadhow laga yaabo shaytaan inuu ku simbiri way dhici kartaa dembiga haddana aad ku dhacdo laakiin xilliga noocaas waa in towbo oo saxiix ay ka ahaato tuubuu ila allahi towbatan nasuuca saa inay markaa ahaato marka khayru ummati aladiina idaa asaa'uu istakfiruu dembi dhaaf weydiista waidaa saafaruuna qasaruu aftaru gaabiyo oo afur ahrajahu abaraani fi lwsat biisnaadin aciif buu ku wariyey waa wuxuu ku sugan fii maraasil saciid ibn musayib cinda albayhaqi mukhtasar asagoo xadiiska daciifna waay xadiiska wa can cimraan bin xusayn radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat bi bawaasiiru bawaasiir baa igu sugnaa waa cudurka bawaasiirka la yidhaahdo fasa'altu nebiy nebigaan weydiiyey sal alla alay wasalam can asalaa salaada see u tukadaa faqaala wuxuu yidhi salli qaa'iman istaaga tuko fain lam tastaic haddaad kari weysa faqaacidan fadhi ka duko fain lam tastaic haddaad kari weysana facalaa janbin dhinac dhinac u tuka buu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam salaadaan ka tegaayo saas waaye xaaladii waajirnay ma jirto dhibaatadan aysan marka la xanuunsada maba la tukadaba maanta cisbitaalka ka ku jirana ma tukado kan mataqaana xanuunsanna ma tukado waa xilliga loogu badnaa inuu qofku aad ila ugu laabto subxaana wa tacaala maca daalika haddii kaneeca yarna cunto oo lagu sheego qofka malaari yariis ah ma tukanayo hustali saaraya ninkan bawasir baa aaya rasuulkuu su'aala rasuulka alloo see u tukadaa oo wuxuu ku le isbitaalan ku jiray waxaan ku jira bil iyo maalmood mana tukan say usoo qaleeyaan say u tukan weysa bil iyo maalmood seese usoo qalaynaysaa salaadda uga tagtay waa xilligii loogu talagalay qofki inuu ilaahay aad ugu dhowaado rasuulka sal alla caleh wasalam saddex mar buu istaagiisa ka dhacay asoorow inuu masaajidka aado waa saddex mar markuu soo kaco wuxuu leeyahay dadkii ma tukadeen salaada maya waa lagu sugaa biyo isiiya biyo isku shubaa nebiga waa istaagaa tallaabuu qaada tallabaad ma qaadi karo xoog inta u qaad isdhaho yusra jooggiisii ka dhacaa sal alla alih wasalam waa miir daboolmay waa suuxay cabbaar buu mir daboolna wuu soo kacay hadalka ugu horey afkiisa ka soo bex u ahaa dadka ma tukadeen salaada ma laga baxay macnaa qalbigiisa salaada ku jirta qalbiga waxaa uga jira salaad markuu soo kaco wuxuu leeya dadka mala tukaday salaadda ma laga baxay maya waa lagu sugaa biyo isiiya waa istaagaa wuxuu dama inuu hinqado ma awoodi kara istaaguu ka dhaca sal alla alih wasalam saddex mar markuusaa u dhacdhacay buu yidhi muruu abaabakar falyusalli binnaas abubakar amra dadka ha dujiye maanta nebiga wuxuu ma bixi kara abubakar amra waa saddex mar markuu istaaga ka dhacay saasaa la rabaye aawa dadkii maanta aawa dadkii maanta madaxa xanuunay afar kiniinio caba bahna dola waa jiifana ilaahay subxaana wa tacaala see nagu caafina marka haddii na la caafiyo xataa caafitaanka iyo mtaqaana caafimaadka mid barwaaqale oo barakale suu kugu noqona waa ma jirto salaada waa uga tgn waa uga tagnaa xanuunka salaad in xanuun looga taga ma wanaagsana bawaasiir baa ihaayee see u tukadaa qaala salli qaa'iman istaag ku tuka buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam waa jirantaa iska seexa iyo bawaasiira ku iska seexa ma laha istaag qiyaam ku tuko fain lam tastadic haddaad awoodi weyso ood istaag kari weyso faqaacidan fadhiisa buu dhahay nebiga sal alla wasalam fadhi ka tuko fain lam tastaicna facalaa janbin jambi u tuko macnaha dhinac u jiifa saa markaa u tuka buu dhahay nebiga rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa in dadka xanuunsan ay salaada tukadaan in dadka xanuunsan laga rabo salaada tukashadeeda qofka mariirkaana wuxuu u tukanayaa kayfa amkin si kastoo suuragal noqotaa fattaquu allaha ma staطactum intaad awoodi kartaan ilaahay ka cabsada waa qofku intuu kari karo waxaad keri karin ilaah kuma dul saari subxaana wa tacaala wa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi caada annabiy nebiga wuxuu soo booqday sala allahu calayh wasalam mariidan qof xanuunsan fara'aahu wuxuu arkay yusalli asagoo ku tukanaya calaa wisaadat barkin faramaa biyaa wuu ka tuuray nebiga sal alla calah wasalam horan usoo marnay xadiiska waqaala wuxuu dhahay salli ku cala alardi dhulka in istadacta haddaad awoodo wailaa haddii kalood awoodinna fa awmi imaa'an ishaara ishaar wajcal sujuudaka sujuuddaadana ka yeel akhfad mid ka raaracsan oo ka hoos marsan min rukuucika rukuucdaada rawaahu lbayhaqiyun baa xadiidka wariyey wasaxibna abu xaatimna wuxuu saxiix yeelay waqfu xadiisku inuu waqfi mawquuf ku yahay jaabir laakiin xadiidku waa xadiis saxiix ah wuxuuna tilmaamayaa qofka mariidka ah kiifidu markaa u tukan lahaa ani waa jirana haddaad dhihi lahayd saa u tukan laheedaa lagu baray haddaad jiran tahay haddaad mariid tahay saan u tuko waay rasuulku wuxuu soo booqday qof mariid ah booqashada dadka jiran la booqdana fadaa'il badan baa ku jirta waa shay aad iyo aad u weyn waa xaq ay muslimiinta isku leeyihiin muslimka muslimka alxaqa uu ku leey waxaa ka mid ah inuu soo booqdo walaalkii hadduu xanuunsado haddii isbitaal uu yahay haddii gurigiisa uu yahay hadduu la hadli karo si kastoo amkino suuragal ah in markaa laisbooqdo waayo dadka muslimiinta mid kasta ka kale waa jasadkiisii oo kale markaasaa nala amrayaa fadli badan in lagu gaaro qofka qofka maridkaa booqda marka nebigu wuxuu soo booqday maridan qof xanuunsan aad bay dacbi ugu ahaan jirtay nebiga dhaqan bay u ahaan jirtay inuu soo booqdo qofka maridkaa maalin asoo iska fadhiyaa nin meesha soo mar reer ansaar ah ka waran buu dhahay walaalkeen saca ragcaad ah bkhayr alxamdulilah baa la yidhi waa soo booqanaya iraacaya buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam intii meesha fadhiisay way soo istaageen kuwa wadanin bay dhaheen dhulkaas sadaqee cusboonida ee madiinana waan ku soconay mar allaala markaan meeshii gaarnayna nebigu wuxuu gutay booqashadiisii mar wuxuu soo booqday abusalama ninka lagu magacaabo oo xanuunsan mar allaala markuu u galay buu rasuulku yidhi ma dhintay mayay dhaheen dadkii ehelka meesha joogaa buuqoo qayliyey ama ooyey naftiina ugu ducaynina ilaa khayr maahane wax kale faina almalaa'ikata tu'amminuuna calaa maa taquuluun waxaad dhahaysaan aamiin bay leeyihiin malaa'igta ilan qofku mar alla markuu sii dhimanaayo dada go'nayay dhaha aamiin bay leeyihin malaa'igta go'a baaba'nayay baaba'a macnaheed waa sida laakiin khayr iyo waxyaabo naftiina u dhaha faina almalaa'ikata tu'amminuun calaa maa taquuluun waxaad dhahaysaan bay aamiin leeyihiin waayo malaa'igtu waa joogaan meesha ahlugeedkii dadka meesha jooga wax allaala waxay dhahaan aamiin bay ilaah u naxariisa aamiin ilaah bedel khayr qabana sii aamiin ilaah saana yeel aamiin laakiin wax kale lama yaqaan ba'nayay hoognayay saanaa noqonay intaa ba'nayay arrimo weyn badan noocaasoo kale ah taa marka rasuulku wuu ka diiday sala allah calayh wasalam marka mariidka oo la booqdo wanaag fara badan baa ku jira fara'ahu wuxuu arkay kii xanuunsanaayo yusalli ku tukanaya calaa wisaadatin barkin barkiintuu soo qaatusaa leeyahay madaxuu saaraya waa ku sujuudaya waa ku rukuucaya mar alaal markuu rukuucaya soo qaadaa barkintii nebigu muxuu sameeyey faramaa biyaa wuu ka tuuray wax diinta islaamka aan waafaqsanayn qofkii arka maxaa la yidhi falyuqayirhu biyadihi gacantiisa ku zuuliyo hadduu kari karo haddii usan keri karin fabilisaanihi hadduusan keri karin fabiqalbihi nebigu intuu qabtay wuu ka tuuray sal اllahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mida nin saxaabada ka midu fartiisa ku arkay nebiga fargalshi oo oo dahab ah wuu qabtay nebigu ka soo bixi wuu ka tuuray man ra'aa minkum munkar falyuqayir biyadihi waa awoodi karaa maalin maxajkaydoo soo dhowuu yir noogu imaan doonaa asagoo saaran faraska gadaalna eh, uu ka fadhiya fadli bni cabbaas ayaa nebiga gabar u timid sal alla alih wasalam waxay weydiinaysay su'aal fadli wuxuu guda galay inuu gabadha fiirinaayo aadun waxay gudagashay inay fiirinayso aad buu qurux badnaa fadli nebigu muxuu sameeyey intuu fadlisaa qabto saa u soo horeejiyey man ra'a minkum munkar falyugayirhu biyadihi marka qofka muslimka ah marka hadduu kari karo munkarkaa iyo waxa aan diinta qabin inuu gacan kula tago way fiican tahay dhib hadduu kaaga imaanaayo dhib laguma rabee la hadal hadalka laftigiisa hadduu dhib kaaga yimaado in lagu dharbaaxiyo wax noocaas aad ka cabsisan adkaysanay sabar lahayna fa biqalbii buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam xataa qalbiga ka naca dhaqanka naca macnaheedu ma aha inaad meesha fadhiisato isaga tag meesha muusig baa meesha jira arooskii waa la ciyaarayaa waxaad tihi muusig ani raali kamiif dhalo faantaad qaadatay kursiaad ku fadhiisatay qalbigaa ka nocoya madaxna saasaad ka leedahay muusiga marka laga raahay marka lama raba taasoo kale marka mariidan fara'aahu yusalli tukanaya calaa wisaadatin barkin eh, eh, eh, markuu arkay nebiga faramaabiyaa wuu ka tuuray wa qaala salli cala alardi dhulka ku tuka buu yidhi in istadacta haddaad kari karto wailaa haddii kaleada kari karinna fawmi imaan xataa isha ishaar iska ishaar buu dhahay nebiga wajcal ka yel sujuudaka sujuudaada akhfad mid ka hoos marsan min rukuucika rukuucdaada oo dadka fadhiga ku tukadaa sujuudan aan awoodi karin iyo rukuucda macnaha aan dhulka geyn karin wejiga waxaa la rabaa markay fadhiga ka rukuucayaan kana sujuudayaan inay kala hoos maraan isku meel haddaad geyso salaadaada waa qalad rukuucda markaad intaa geyso sujuud waa xoogaa ka hoos marisaa mar walba sujuud waa inay hoos martaa rukuucda meesha aad geysay ay markaa ka hoos marto saas samay buu dhahay nebiga rawahu lbayhaqi wasaca wabu xaatim waqfuhu laakiin xadiidku waa xadiis oo saxiix ah wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay ti ra'aytu النبي نبgaan arkay sal اه عل sم يصلي isagoo تukanaya muتarabcan aargees mutarabc horaan u soo marnay waa qofka oo lugtaan labada jidboo saa u kala taaga intuu salka ku fadhiisto labada lugoodna saa isku weydaariya saaisaa qofka uu dhaho marka kayfiyaddaas nebiga oo u fadhiya ayaan arkay rawaahu nasaa'iy wasaxahu lxaakim baa xadiidka saxiix yeelay asaguna xadiisku waa xadiis saxiixaho haddii qofku uu rabo inuu fadhi ku tukado qaabka wuu fadhiisan karaa saasuu markaa ku tukanayaa marka salaadaha waan u jeednaa waxaana leeyahay aad yaad u ilaaliya haddaad istaag ka tukan kara fadhi ka tuko fadhi haddaan laga tukan karin jiifa laga tukto warkaan jiif ka tukan karin oo qalbiga ka tuko warkii kalow gacanta ka ishaar salaadaa naga tagtay lnalaiska ilaaliyo salaada ay dhaaftay salaada ay dhaaftay munaafiqaa lagu yaqaanaa salaada ay dhaaftay niman khayr lahayn baa lagu yaqaanaa salaadan qallaynaya qofaan khayr lahayn baa lagu yaqaanaa salaada ha la ilaaliya sida maalka nasabka xoolaha waxa loo ilaaliyo oo kale saasaa ilaa agtiisa khayr wanaag loogu gaaraa yusalii mutarabbic buu rasuulku u tukanayay bay tihi rawahu nisaai wasaxahu alxaakim baabu salaati ljumcati baanu geli doonnaa salaada khudbada iyo sida xaaladeedu ay tahay laakiin meesha aynoo joogto billahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam